بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث السادس والثمانون الحديث السادس والثمانون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وxuu yidhi khuduu cannii manaasikakum acmaasha xajka aniga iga qaata rawaahu axmed wa muslim waannasaa'i haadaa kalaamun jaamicun waa hadal haadaa kalaamun jaamic waa hadal wax uruurina istadalla bihi ahlulcilmi dadka ahlu lcilmiga waxay u deliishadeen haadaa kalaamun jaamic istadalla bihi ahlulcilmi dadka ahlulcilmiga waxay u daliishadeen calaa mashruuciyati jamiici maa facalahu nabiyu sala allahu alayh waala wasalam nabigu wuxuu sameeyey oo dhan inay mashruuc yihiin wamaa qaalahu fii xajihi wujuuban fi lwaajibaat iyo wixii nebigu uu ka sheegay xajka wujuuban xaalu yahay mid waajib ah fi lwaajibaati wixii marka nebigu uu sheegay xajku ile waajibaadka mustaxabaad buu leeyahay wixii waajibaadka uu ka sheegay waajibnimadaas inuu mashruuc ku yahay wa mustaxaban fi lmustaxabaat wixii mustaxabnimo uu ku sheegay inuu mustaxab ku yahay oo mashruucu ku yahay fi lmustaxabaat wa huwa nadiiru qowlihi fi salaa wuxuu la mid yahay hadalkii nebigu uu salaada ku yidhi salluu kamaa ra-aytumuunii usalli fakama ana dalika sida midkaas iska da asagana iska dami iska dami asagana fakamaa ana daalika sida midkaas yashmalu uu u shamlinayo jus-iyaati salaati kullihaa salaada qeybaheeda oo dhan fa haadaa yashmalu wuxuu shamlinayo jus-iyaati acmaasha xajka jusiyaadkeeda oo dhan wali walishaykh islaam ibn teymiya kalaamun xasan jiddan sheekhu islaam ibn teymiya waxaa u sugnaaday kalaam aad u fiican oo fii khulaasati xaji nebiy sala allah alay slam nabiga xajkiisii uu ku soo koobay dakarahu hadalkaa wuxuu ku sheegay fi lqawaacid nuuraaniya marka alqawaacid nuuraaniya waa kitaab uu leeyahay sheekhu islaam ibnu teymiya faqaala wuxuu ihi qadasa allaahu ruuxa wa waradiya canhu ilaahay ruuxdiisa ha dahiro hana ka raalli noqda ibnu taymiya wuxuu yidhi waqad habata canhu nabiga waxaa ka sugnaaday binaqli lmutawaatir naqli isdaba joog ah waxaa uga sugnaaday cinda alkhaasati min culamaa'i alxadiidi culimmada xadiidka kuwooda khaasta ah ilaan dadku dadna waa caamo dadna waa khaaso marka dadka khaasada ah oo culamaa'ulxadiid nabiga naqli mutawaatira ah waxaa uga sugnaaday min wujuuhin kaiira fi saxiixayn wagayrihima oo asaaniid badan ku soo aroortay saxiixaynka iyo kayrkood annahu sala allahu calayhi wacala ali wasalam lamaa xaja nabigu markuu xajiyey xajat alwadaac waana halkii xaj oo nabigu sala allahu alayh wacala ali wasalam uu xajiyey cumrooyin badan buu cumraystay laakiin xajkaas keliyuu ka xajiyey waana sanadkii tobnaad xajat xajatulwadaacna waxaa loogu magacaabay nabigu sala allahu alayh waala wasalam ummadduu sagootiyey marka wuxuu noolaa bishaas dilxijo soo ma ahayn muxaram iyo safar rabiiculawalna nabigu sala allahu alayh waala wasalam waa dhintay bas rabiicuhaani bay ahayd ah, thani bay ahayd intaasoo bilooduu ka dambeeyey lamaa xaja xajat alwadaac axrama huwa walmuslimuuna min dilxulayfa nabiga sala allahu alayh wala ali wasalam iyo muslimiintu waxay ka ixraamteen dilxulayfa oo ah meesha reer madiina uu nabigu u sumadeeyey inay ka ixraamtaan waa mahallu ahli lmadiina faqaala nabigu markaa wuxuu yihi sala allahu alay wasalam man shaaa an yuhila bicumratin falyafcal ninkii raba cumro keligeed inuu xirto ha xirto waman shaa an yuhila bixajatin ninkii raba xaj keligiis inuu xirtana falyafcal waman shaaa an yuhila bicumratin waxajatin falyafcal ninkii raba inuu labadooda isku darana ha sameeyo nabigu markaa sala allahu alayh waala w dadka wuxuu dooransiiyey ninkii raba inuu xaj mufrada la yimaado inuu la yimaado ninkii raba inuu tamatuco inuu tamatuco ninkii raba qiraan inuu qiraano saddexdaba qofkii rabaa sameeyo falamaa qadimuu markay soo galeen magaalada maka wa taafuu bilbeyti wa beyna asafaa waalmarwati oo kacbadan ay ku dawaafeen asafaa waalmarwa dhexdeedana sacyiga ay la yimaadeen amara jamiica almuslimiina aladiina xajuu macahu muslimiintii nebiga la socotay la soo xajida dhammaantood wuxuu faray an yuxiluu min ixraamihim ixraamkooda inay ka xalaal noqdaan wayajcaluuha cumratan oo cumray u bedelaan ilaa man saaqa alhadya qofkii hadyi wada maahan nabigu sal allahu aleyh waala wasalam wuxuu u qeybiyey marka dadkii laba qaybood nin hadyi wada iyo nin aan hadyi wadin ninkii hadyi aan wadin wuxuu faray inuu cumraysto cumradan uu ka xalaal noqdo kadibna markii maalinta sideedaad la gaaro yowmu tarwiya xajkiisii uu xirto oo macnaheedu uu yahay inuu tamatuco tamatuc inuu la yimaada ninkii hadyi aan wadin ninkii hadyi wadana nabigu wuxuu amray inuu ixraamkiisa baaqi ku ahaado oo xajkiisu marka qiraan uu noqdo dadkii labadaas u qeybiyey nin qiraan xajkiisu uu yahay ninuu tamatuc yahay ilaa man saaqa alhadya qofkii hadyi soo kaxay maane fa innahu laa yaxilu ninkaas xalaal noqon maaya xataa yabluga alhadyu maxillahu ilaa hadyigu uu gaaro meeshuu ku xalaal noqonaaye oo ah maalintii la gowracaayey yowmu naxri faraajacahu bacduhum fii dalika qeyb saxaabada ka mida ayaa ku hadal celiyo su-aalay ka weydiiyeen faqadiba nebigu waa carooday wa qaala wuxuu uhi unduruu maa amartukum bihi waxaan idin faray fiiriya fafcaluuhu sameeya wa kaana huwa sala allahu calayh wasalam nabiga qad saaqa alhadya wuxuu ahaa hadyi inuu soo kaxeeyey oo boqol neefoo geelu waday falam yaxila min ixraami ixraamkiisii kama xalaal noqon walamaa ra'aa karaahata bacdihim lilixlaal qeyb saxaabada ka mid ah inay karaahsadeen inay xalaal noqdaan markuu arkay qaala wuxuu yihi low istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtu lhadya saxaabada qayb ka mid aha waxay cuslaysteen inay cumraystaan oo ay xalaal noqdaan yowmu tarwiya markii la gaarana xajkooda ay ixraamtaan waxa marka ay cuslaysanayaan waa xalaal noqoshada oo ashhurul dhexdiisa lagu xalaal noqonaa jaahiligiina waxaa jiri jirtay ashhurulxaj inaan la ogolayn cumrada cumrada lama ogolaa jirin waxay dhihi jireen idaa cafa alahar wa bara'a dabar wainsalaka safar xallat ilcumratu liman ictamar saasay dhihi jireen waxay leeyihiin idaa cafa alahar raadka markuu baaboo dadkii xajka ka yimid raadkoodu markuu baaboo wa bara'a dabar xoolihii lagu xajiyeyna nabaradii ka soo gaaray ay u raystaan wansalakha safar safarna ay baxdo dulxujo sow xajku ma ahayn dulxija ay dhammaato muxaram ay dhammaato safar ay dhammaato markaas kadib waxay dhahen xallat ilcumratu liman ictamar ninka cumraysana markaasaa loo ogol yahay fikradda noocaasa marka qayb ayaga ka mid a saxaabada weli maskaxdooda waa ku jirtay nabigu marka wuxuu yihi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu arrinta aan soo dhaafay maanta hadday horteyda oolli lahayd lamaa suqtu lhadya hadyi sooma kaxeeyan wala jacaltuhaa cumratan cumraan ka dhiga lahaa yuu yidhi si saxaabada nabigu sala allahu calayh waala wasalam asaga ay ugu daydaan ilaan qoladii hadyiga aan soo kaxaynin markuu yidhi nabigu xalaal noqda ee wuxuu yidhi rasuulka ilah adigaba ma xalaal noqonaysa markaasuu wuxu aniga hadyiyaan wadaa marka wuxuu leeyahay haddaan ogahay sidan inay dhace hadyi sooma kaxeeyeen sidii noo kale ayaan iska soo tegi lahaa kadibna tamatucaan ka dhiga lahaa walowlaa anna macya alhadyi hadyi haddaan awoodi lahayn la axlaltuha xalaal noqo lahay wa qaala ayada nabigu wuxu uhi innii labadtu rasi madaxayga ayaan adkeeyey madaxa adhoodii si uusan shanlo iyo wax lamida ugusan ugu baahan tinta si aysan u googo-in wax marka talbiid la yihahdaa la samay jiray oo madax lagu adkeeyo qofku tinta ku adkaysana wa qalladtu hadyi hadyigaygana waa u qoor xiray falaa axilu xalaal noqon maayo xataa anxara ilaa hadyigaas aan ka gowraco faxalla lmuslimuuna jamiicuhum muslimiinta oo dhan waa xalaal noqdeen ila nafar kooxdii maan aladiina saaquu lhadya oo hadyiga soo kaxay minhum waxaa ka mid ah rasuulu llah sala allahu calayhi wala ali wasalam wacaliy bn abi aalib wdalxa ibni cubaydillaah falamaa kaana yowmu tarwiyati maalintii sideedaad marka la gaaray axrama almuxiluuna bilxaji dadkii xalaal noqday oo mutamaticiinta ahaa xaj bay xirteen kuwii kalena haddii qiraan uu ahaa owlba way ku dhex jireen wahum daahibuuna ilaa minan ayagoo mina u sii socda fa baata bihim tilka leyla bimina nebigu habeenkaas wuxuu la seexday mino wa salla bihim fiiha mino dhexdeeda wuxuu ku dujiyey alduhra waalcasra waalmaqriba waalcishaaa waalfajra maalintaasoo dhan marka minaa la joogaa sideedaad markii mina maalintaasoo dhan la joogo maalinta sagaalaad subaxdeeda marka mina laga tegaa uma saara bihim nebigu wuxuu la aaday ilaa namira calaa dariiqi dab namiro ayuu nebigu la aaday sala allahu alayh wacala alih wasalam calaa dariiqi dab marka waa dariiqa lasii maraayay marka namiradu waxay u dhexaydaa marka musdelifo iyo carafo halkaasuu nebigu la aaday wa namira khaarijatun can carafa carafo way ka baxsan tahay min yamaaniha midigteedaay ka xigtaa wir yiri waxay ka xigtaa xagga galbeedka laysat min alxaram xaramkana ka mid maaha walaa min carafa carafana ka mid maaha fa nusibat lahu lqubba nabiga waxaa loo dhisay teendhadii binamira loogu dhisay hunaaka kaana yanzilu meeshaasu nabigu degi jiray wahunaaka kaana yanzilu meeshaas waxaa degi jiray khulafaa'uhu raashiduuna bacdahu meeshii nabigu degay ayaguna degi jireen wa biha alaswaaq meeshaas suuqaqa ku yaallay wa qadaa'u alxaajati waalakl wa iyo meel xamaamaat ah musqulo ah oo lagu xaajo guto iyo meel wax lagu cunay waxaasa ku yeelay falamaa zaalat ishamsu qoraxda markay zuushay waa haddii maalintii sagaalaad la soco rakiba huwa waman rakiba macahu nebigu gaadiidkiisii buu fulay asaga iyo ciddii la socotay wa saara almuslimuuna ila almusallaa muslimiinta waxaa meeshii lagu tukanaya bibadni curana bibadni curana saasay u shaqlan tahay curana dhexdeeda xaydu qad buniya almasjidu meesha masjidka laga dhisay walaysa huwa min alxarami walaa min carafa xaramkana kama tirsana carafana kama tirsana wainamaa huwa barzakun bayna almashcarayni waa teed u dhaxeeya labada mashcar labada mashcar kuwe alxalaal walxaraam mashcarulxaraamka iyo mashcarulxalaalka uu udhaxeeya hunaaka meeshaas baynahu wa bayna bayna almowqifi naxwu miil mowqifka carafo iyo badnu curana wuxuu yidhi hal miila u dhexeeya miilkuna waa arbacatu faraasikh halka farsakha marka wuxuu yahay afar kilomitr miilkana waxay yihahdeen arbacatu faraasikh waay fakhaطaba bihim fiihim nabigu wuu khudbeeyey khudbat alxaji khudbadii xajka ayuu u khudbeeyey calaa raaxilati isagoo hashiisii saaran wa kaana yowma aljumuca maalin jumcayna ahayd uma nazla nebigu waa soo degay fasallaa bihim wuxuu tujiyey alduhra waalcasra maqsuuratayni ayadoo mid kasta laba ragca laga tukanaa majmuucatayni waana jamciyey duhurkiina laba ragco casrkiina laba ragco jamcaasna waa jamcu taqdiim uma saara wاlmuslimuuna macahu nabigu wuu socday isagii muslimiinta ila lmowqif bicarafa ayay aadeen cinda aljabali اlmacruuf jabalka loo yaqaano bijabali الraxma wasmuhu waxaa la yihahdaa ilaal calaa wasni hilaal wa huwa aladii tusamiihi alcaamatu waa midka caamadu u yaqaanaan carafa jabal carafa falam yazaluu wawa lmuslimuuna fi dikri waducaa isaga muslimiintu inay ilaahay xusaayaan oo ay ilaahay baryaayaan kama zuulin ilaa an qarabat shamsu ilaa qoraxda ay dhacday fadafaca bihim ilaa musdelifa nabigu wuu soo kaxeeyo musdelifa lasoo aaday fasalla almaqriba walcishaaa bacda maqiibi shafaq nabigu maqribkii iyo ceshihii wuxuu tukaday shafaqa oo ah midabka casaanka ee qoraxdu markay dhacdo ka dambeeya kaas markuu dhacay kadib jamcaanna waa jamcu taakhiir kii horena muxuu ahaa jamcu taqdiim kana waa jamcu taakhiir maqribkii ceshihii hal maruu isla tukaday qabla xadi rixaal ayadoo gaadiidkii alaabtii saarneed aan laga dejin weli xiina nazaluu bimusdalifa markii musdelifo ay soo degeen wa baata biha musdelifo ayuu seexday xataa talaca alfajru ilaa fajarkii uu dhashay subaxdaas marka fajarka dhalanaana waa subaxdii tobnaad maalintaas waa maalinta ciidda ah subaxdaas fa sallaa bilmuslimiina muslimiintii alfajr ayuu tujiyey fii awali waqtihaa markii ay dhalatay waqtiguu horeeyey fajarka markuu dhashay muqallisan biha asaga oo taqliis ku samaynaa taqliiskuna waa in salaada la dedejiyo oo markii ay dhalato mugdigaas lagu tukado taqliiskuna waa mugdigaas lagu tukanaa siyaadatan calaa kulli yowmin taqliiska waa mar walba waa la samey jira laakiin taqliis zaa'ida ayuu markaas sameeyey uma waqafa cinda qusax nebigu wuxuu istaagay qusax wahuwa jabalu musdelifa waana musdelifo buur ku taalla aladii yusamaa oo loo yaqaano almashcaru lxaraam mashcaruxaraamku nebigu istaagay falam yazal waaqifan bilmuslimiina muslimiinta inuu la taagayan ka mazuuli ilaa an asfara jiddan ilaa waagu si fiican usoo iftiimay uma dafaca bihim nebigu waa la soo dhaqaajiyay xataa qadima mina ilaa mina uu yimid fastaftaxa nebigu wuxuu ku furfurtay biramyi jamrati alcaqab jamrulcaqaba in la tuurto marka waa maalinta ugu howlaha badan jamratulcaqab uu nabigu tuurtay toddoba dhagax uma rajaca ilaa manzilihi gurigiisu usoo laabtay biminaa faxalaqa ra'sahu madaxiisuu xiiray uma naxara halaaan wa sitiina badana nabigu wuxuu gowracay lixdan iyo saddex neef oo min alhadyi hadyiga ka mid ah alladii saaqow soo kaxay wa amara caliyan cali wuxuu faray inuu inta kale gowraco fanaxara albaaqi intii soo hartay ayuu qalay wa kaana miata badana boqol neefay ahaayeen uma afaadna ilaa maka nabigu uu soo dhaadhacay marka maka ayuu usoo dhaadhacay oo dawaafulifaadihi raba inuu sameeyo fataafa tawaafa lifaada wa kaana qad cajala dacafata ahlihi min musdelifa qabla tuluuci اlfajri nebigu dumarkii iyo caruurtii taagta darnaa ayuu musdelifo markii la jooguu hormariyey qabla طuluuci اlfajri intuusan ku dhalan kahor faramuu aljamrata bileylin habeennimay jamratulcaqaba tuurteen intii marka salaada subax dadku ay tukanaayeen ilaan ayagu markii waagu uu dhashay kadib ay jamratulcaqaba tuura doonaane eh, intii mino la joogu caruurtii haweenkiisii hormariyu wuxuu yidhi intaan laydinku imaanin adinku sii tuurta waa soo tuurteen waa soo laabteen markaas kadib ayagu salaada subax tukadeen uma qaama bilmuslimiina muslimiinta nebigu ayaama minan athalaata saddexdii maalmood oo mina ayuu la nagaaday yusallii bima isagoo tujinaya asalawaat alkhams salaadaha shanta ah saddexdaa maalmood oo ah kooiyo tobnaadka labiyo tobnaadka saddexiyo tobnaadka maqsuuratan ayadoo ah mid la gaabiye hayra majmuucatin aan la jamcinaynin duhurka laba ragco casirka laba ragco ceshaha laba ragco laakiin ma jamcinayn yarmii kula yowmin maalin kasta wuxuu tuuranaya aljamaraat athalaat jamaraadka saddexda bacda zawaali shamsi markii qoraxdu zuusha ka bacdi saddexdan maalmood marka saddexda jamro waa la tuuranaa bacda zawaalaana la tuuranaa laakiin maalinta tobnaad jamratulcaqaba keliyuhuu tuurtay markii waagu baryay kadibuuna nabigu u tuurtay kuwan laakiin waa bacda zawaal duhurka bacdi yastaftixu nabigu wuxuu ku bilaabaya biljamrati اluulaa wahiya suqraa jamratu suqraa buu ku bilaabaaye wahiya dunyaa ilaa minan waana midda mina u dhow waalquswa ayuu ku xijinaayey wahiya dunyaa waa midda u dhow min makka waa midda maka u dhow wayakhtatimu nabigu wuxuu ku soo khatimaya bijamrati alcaqaba wayaqifu bayna aljamratayni markii jamradan uu ka tago oo toddoba uu ku turto tan kale inta uusan gaarin inta udhexayda nabigu waa istaagaya buu yidhi aluulaa waathaaniya tan koobaada suqrada iyo tan labaad inta udhexayda wa bayna athaaniyati midda labaad iyo thaalita saddex midda saddexaad wuquufan buu istaagaya tawiilan dheer biqadri suurati albaqara inta suuratulbaqara la akriyo yadkuru llaha ilaahay buu xusaya wayadcuu waa ducaysanaya fa ina almawaaqifa meelaha la istaagaa halaatatun waa saddex buu yidhi inta meelooda la istaaga xajka inta lagu jiro carafa wa musdelifa iyo wa minan musdelifana de waxaa loo istaaga haddee waa tii nabigu markii salaada subax uu soo tukaday kabacdi mashruclaxraamka waa tii cabaar uu taagnaay uma afaada nabigu waa soo dhaadhacay aakhira ayaami tashriiq bacda ramyi ljamaraat markuu tuurtay huwa isaga walmuslimuuna waa soo dhaadhaceen fanazla bilmuxasab meesha waadilmuxasab la yihahdo degay cinda khayfi bani kinaana nimankii reer banu kinaana la dhahayo goofkooda marka ayaa ku magacaabna waa meeshaasay dekanaa jireen fabaata wawa muslimuuna fii leylati alarbicaa habeenkii arbacada ayay asagii muslimiintu meesha seexdeen wa bacaa eh, tilka leyla habeenkaas nabigu wuxuu diray caaisha maca akhiiha cabdaraxmaan maca akhiiha cabdiraxmaan buu la diray litactamira min atanciim si ay tanciim uga soo cumraysato wa huwa aqrabu atraafi alxarami ilaa maka waana xaramka meesha ugu dhow oo xilli ah caaisha radi allahu canha waxay la socotay nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam waxayna ku jirtay dadkii nebigu uu yidhi cumraysta iyadu marka hadyi ma wadin waxay xiratay marka cumro cumradu marka waxay u baahan tahay kacbada in lagu tawaafo iyadoo kacbadii aan ku tawaafin baa xayd ku dhacay kacbadan qofka ku tawaafa waa inuu daahir yahay nabigay markuu caawa tawxiidka rasuulka ilaahi cumradeedii ma dhammaystiri karo nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wacalaa aalihi wasalam intaad iska daydo waxaad xidhataa qiraan xaj iyo cumro isku daran xidho mana sugi karto oo waxaa la joogaa maalintii carafa la istaagaaye hadday is idhahdo inta xaydkan uu kaa dhammaana iska sugnaa wuquufu carafaa dhaafaa nabigu markuu wuxu uhi qof carafa yuusan ku dhaafine xaj iyo cumro isku daro qiraan ka dhigo carafo istaag acmaashaada kala gudo maalinta tobnaad marka la gaarana ma dawaafi kartid iska sug hadhowdii markaa daahir noqotana dawaafu lifaadahaaga la ilan dibay u dhiga kartaa caaisha radi allahu canha sidii bay sameyday markii nebigu muxasab waadulmuxasab uu soo degay bay wixita rasuulka ilaahay oo dadkii aniga ila socday waa cumraysteen anigana ma aanan cumraysan waa xajiyey ma xaj keliyahan la tegaayo una xaggii cumro may la tegaayaan nabigu marka wuxuu yihi xajka iyo cumradeeda waa isugu kaa dhex jira markaase waxay tiri maya cumro keligeedahaan rabaa dadkii la socday ilan keligood waa cumraysteen ayadana cumradeeda xayd baa u diiday nabigu marka walaalkeeda cabdiraxmaan buu ku daray wuxuu yihi xilliga intaad geydo xaramka ka bixido meesha tanciim la yihahdo markaa geydo cumraha soo ixraamato cumradeedii ha dhammaysato markay cumradeeda dhammaysato kadibna aan israacno huwa aqrabu atraafi alxaram ilaa maka min ariiqi ahli lmadiina oo ariiqa reer madiina ku yaalla waqad buniya bacda hunaaka masjidun markaas meeshaasay ka soo cumraysanayeen markaas kadib masjid baa laga dhisay samaahu naasu dadkii waxay ku magacaabeen masjida caaisha waa meeshii ay ay ka soo xiratay cumrada oo tanciim ahayd liannahu maxaa yeele lam yactamir bacda alxaji xaji kadib ma cumraysan maca annabiy sala allahu calay wasalam min asxaabihi axadun ma cumraysan qadu weligiisi ilaa caasha xaj markuu dhammaaday kadib qof saxaabada ka mid a oo cumraysa lama arko oo caaisha aan ahayn liajli annaha kaanat qad xaadat sababtay u cumraysatana waxay aad way xayshay lamaa qadimad markii maka soo gashay wa kaanat muctamira markeedii horena cumra ixraamatay falam taduf qabla alwuquufi bilbeyt intii aysan carafo istaagin ka hor waa u suurageli weyda inay tawaafkii cumrada la imaato walaa bayna safa walmarwa sacyigiina lama imaan wa qaala laha nabiyu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wacala ali wasalam iqdi maa yaqdi alxaaju acmaasha xajku uu samaynaahoo dhan samayso kayra anlaa taduufii bilbeyti walaa bayna safa walmarwa laakiin kacbada ha ku tawaafin asacyi bayna safa walmarwana hala imaan uma wadaca albeyt huwa walmuslimuun isagii muslimiintii waxay la yimaadeen dawaaful widaaci oo ah tawaafkii ugu dambeeyey kacbada lagu dawaafaayey wa rajacuu ila lmadiina magaalada madiina usoo laabteen walam yaqum bacda ayaami tashriiqi ayaamu tashriiq kadib ma joogsan walaa actamara axadun qof cumraysa ma jiro qadu weligiis calaa cahdihi isaga waqtigiisa cumratan cumradaasoo yakhruju fiiha min alxarami ila alxilli oo intuu xaram ka baxo xilliga uu tega ilaa caaisha radi allahu canha caaisha maahane waxdaa keligeed fa akhada fuqahaau lxadiidi fuqahaau lxadiid ka axmed wa gayrihi bisunnatihi fi dalika kullihi sunnadiisa ayay ku daydeen ilaa aakhiri maa qaalahu raximah llah waradiya canhu wallahu aclam annagana halkaasa noo joogo